ama ogolaasho la ogolaaday fii nikaaxi اlmuxrimi qofka xajka iyo ama cumrada xiran inuu guursado guurkiisa in la ruseeyey ama la ogolaaday wixii ku soo arooray ayuu baabkan u baab yahay masaladan imaamka u baabaystay waxaa weeyaan qofka muxrimka ah inuu guursan karo xujada iyo daliilku u deliishadayna cabdullahi bn cabaas ibn cabdimualib ibn cami nebiy sala allahu calayhi waali wasalam ayaa saddexda xadii ama afarta xadiid oo noo soo socota oo intaba wada shaad ah ku caddayn doona in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu maymuuna binti alxaaris oo habaryartii ahayd inuu nabigeenna guursaday isaga oo muxrim ah arinka isaga ah muxaqiqiinta iyo taabiciinta raggoodii kibaarta ahaa oo saciid ibn musayib musayab uu ka mid yahay waxay ku xukumeen in wahmi iyo ismoodsiin ay ku dhacday ninka la yidhaha cabdilaahi ibn cabbaas radia allahu taala anhu markuu yidhi nabigeenna calayhi salatu slam maymuuno ayuu guursaday isagoo muxrima in ismoodsiis uu yahay waxaana ay u daliishadeen in cinda imaam muslim ummuna maymuuna laftirkeeda ay leedahay nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu guursaday wa huwa xalaal isaga oon muxrim ahayn oo muxuu ahaa xalaal ah ayuu nabigeeda guursaday qisada qofkay ku dhacdayna yay ahayd iyada laftirkeeda saxaabada nabigeena sala allahu alay wasalam axaadiista laga soo warow tirada badnaa oo cumaan bin cafaan axaadiista ay ka mid tahay nabigeenna wuu diiday qofka muxrimka ah in aad guursada iyo inuu guuriyo inuu xataa doonid uu samay intaba nabigeenna waa diiday sala allahu calayhi waali wasalam wa calayhi marka cabdullahi bin cabaas xadiidkan marka uu wariyey ismoodsiin iyo wahmi ayaa lagu xambaaray haddii malaha loo sameeyana qaar waxay leeyihiin muxrim wuxuu ula jeedaa oo waa loo yaro muxuu ahaaye fasiriyo yacni bilihii mu muxuu ahaa shahrulxurum ama bilihii la xihanaya xajka ama cumrada ayuu nabigeenna gudaheeda guursaday taasna qaar baa sheegay qaar baa sheegay qaarna waxay yihahdeen waa wahmi ismoodsiin sida raajixana waa sida iyada weeyaan lidalika xadiidka imaamka wuxuu ku xukumay shaad shaad shaad shaad afarta xadiid oo intaba inuu nabigeena maymuuna bint alxaari u guursaday bint alxaari u guursaday iyada oo muxrim ama isagoo muxrima in ay shaad yihiin buu ku xukumay waana insha allah sida saxda biidn ilbaari tabaaraka wa tacala xadيث سدح كن لaba بqل iyo ko iyo todobaatanaad wa xadيث shaad qال الإmam نس أخبرna cمر بن علي فلاس wa ثiqة xاaفظ qال محamed shaad waa taqaanaan مkhaaلaفaة الثiqaةi liman huwa أwثaqu minhu أw liman huwa أكثaru minhu qofka iqada lagu kalsoon yahay inuu khilaafo dad badan oo asaga ka badan tiro ahaan ay iqo isla wada yihiin laakiin ka tiro badan amaba asaga xagga iqanimada ugu sarreeya kaas ayaa shaad la yihahdaa sidaa weyaan marka xadiiku wuxuu shaad ku noqday saxaabada nabigeena sal slm ummuna maymuuna laftirkeeda oo qisada ka sheega ay ka mid tahay ayaa caddaynayaan in nabigeena calayhi salaa slaam uu guursaday isaga oo muxrim aanan ahayn sidoo kale inuu diiday qof muxrim inuu guursada ama uu guuriyo ama wax doono aleh marka xadiidka shaadnimo ayaa lagu dhuftay waayo xadiid saddex kun laba boqol iyo laba iyo toddobaatanaad ama ko iyo toddobaatanaad abarna camr bn cali falas akhbarna camr bn cali falas wa iqat xaafid an maxamed bin sawa asadusi waa waxaa weeyaan iqat rumya biاlqadr saduq saduq nacam saduq rumya biاlqadr qala xadaثna saciid ibn abi carubat alyashkuri wa mowlaahuma iqaة xaafid wayaxya ibnu xakiim aلthaqfi mowlaahuma iqa can cikrima mowla bni cabaas radia allahu tacaala canhuma iqaة wa habt calim bالtafsir can bni cabaasi radi allahu ta anuma qala fi cbdlah bn cabaas taزawaja rasul nabig wuxuu guursaday sal slm maymunata bint alxaari ayuu guursaday wa huwa walaal huwa isagana muxrimun oo muxrimuu yahay meesha laisku haysta wa huwa xalaal waa sida saxda insha allah waay wa fii xadiidi yaclى bisarif ayuu nabigeena ku guursaday sal slam xadid saddex kun laba boqol iyo labiiyo toddobaatanaad waa shaad isna akhbarana moxamed ibn mansuur waahiqa qaala xadaثna sufyan ibn cuyeyna waahiqatun xuja ama habt can camr bn dinaar waahiqatun habt can abi shacsaa jaabir bn zayd alasdi waahiqatun faqiih ana bna cabaasin radi allahu taala anuma ahbar wuxuu sheegay ana nabiya nabigeena sal l slm tazawaja inuu guursaday maymuunata bint alxaaris wahuwa muxrimun isagoo muxrim ah sal اllahu alay waslm xadiidka saddex kun laba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad axaadiista labada ahayd ay isku macno yihin labadan dambana akhbarna cuثmaan ibn cabdilah ayuu yihi alimaam الnasaئي alيh raxmat ullah alanطaki wa iqaة qala xadaثna ibrahim ibn اxajaaj albasri ahe iqaة yahim qaliila sooma qala xadaثna whayb ibn khaalid albahili mowlaahum weyaan wa iqaة habtun tagayara fi akhirihi qaliila can ibn jurayj cabdimalik bn abd jrayj wa iqaة habtun yudlis wayursil can caطاء bn abi rabax بن cabaas radi الlaه ta an nabya nabgena sl sl nakax wuxuu guursaday maymunata bint اxaariث ayuu guursaday maymunata ayuu guursaday wa walxaan huwa nabigan muxrimu oo muxrim yahay jacalat waxay yeeshay amraha amarkeeda ilى اcabaas cabaas ibn cabdilwad inuu guuriya ayay u xil saartay faankaxa iyaahu faankaxa u guuri iyaahu isaga uu guuriyey yani abaas alcabaas ibn cabdilmuطalib oo nabig adeerkii ah ayay u xil saaratay walaayadada ay saaratay inuu mxuu guuriye nabigeenna mar saasuu nabigeena ugu guuriy sal allahu alay slam xadis saddex kun laba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiis shaad isna akhbarna moxamed ibn nasr almuqri iqatu faqiihun xaafid qaala xadaثana cubaydlah cubaydullah wa ibnu muusa alcabsi soo saama axmed ibn nasr sooma أخبرنا أحمد بن نصر المقري وثقة فقيه حافظ قال حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى وثقة وكانت شيع عن جريج عن عطاء عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج حب سدي ميمونة وهو والحال هو النبي محرم ومحرم يهي مركا أفرتان حديث laga soo bilaabo saddex kun laba boqol iyo kow iyo toddobaatan ilaa saddex kun laba boqol iyo afar iyo toddobaatan afarta xadiid intaba waa shaad waar isku macno macnaha ay shaad ku noqdeenna waa tii aan soo hormarinay bilowga baabka weeyaan baabnahyi reebid iska reebayu baabkan u baab yahay annikah اmuxrimi annahyuda markaad aad tiraahdo waa mubtada marka laakiin baab marka la geliyo baabunahyi ayay noqoni oo meesha waxay noqonaysaa mudaaf eh, mudaaf ilayha meesha imaani baabunahyi reebid la iska reebay ayuu baabkan u baab yahay can nikaax اmuxrimi qofka muxrimka ah inuu wax guursado aakan marka xadiis kun laba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad muxrimku maxaa loola jeeda waa qofka labayk allahuma xajan ku dhawaaqay ama labayk allahuma cumratan ku dhawaaqay aanan weli xalaaloobin qofka cumrada wuxuu ku xalaaloobayaa inuu muxuu ahaa arkaantii xajka oo cumrada la imaado oo xajkii xirashadiisii dawaafkii inuu sameeyo saci bayna safa inuu la imaado iyo inuu tamaa xirto afartaas markuu la imaado waa guursan karaa qofka muxrimkaa ah oo cumrada xirtay xalaalowgiisa wuxuu muxuu ahaa ku egyahay inuu timi xirto waaye hadduu xaj u xirtana labayk allahuma xajan markuu yidhaahdo ilaa waxaa weeyaan uu ka dhammaysta ayaama atashriiq ayaama tashriiq uu ka dhammaysto inkastoo culimada ay marar qaar ka hadlaan laakiin ilaa xalaal kaamil aad ka noqdo howlahaas kulli uu ka soo dawafulwidaaci uu ka samaysto kadibna uu markaas ay leeyihiin qaarkood qaarkood waxay leeyihin maya yani sida raajix waa saas insha allah laakiin qaar waxay leeyihiin marba hadduu yani hawlihii soo dhamaysto od alaloogo gowraco oo mabiidki ayaamihii in la baryay mina ay yihiin laakiin kolleyba maadaama muxrim qofka uu yahay oo xajki weli acmaashiis uu ku jira in aad ka istaaga ood iska badbaadiyey wixii uu ku dhici lahaa ayaa kolleyba xagga warca iyo haboonaanta ku haboon wallaahu aclam waaya annahyu can nikaaxi اmuxrim qala imam barna xadii saddex kun laba boqol iyo shan iyo todobaatanaad akhbarna haarun ibn cbdillahi alxamal wahiqatun qaala xadaana macan ibnu ciisa alashci wahiqatun qala xadaana malik ibnu anas imam da alhijra wاlxaari ibn miskiin qira'atan calayhi waana asmac xaari inta maxaa keena xa ma geli meesha maidin kugu jirta xa laakiin xa waa taqriiban wax kaloo socon kara ma laha walxaari ayaa noo warramay imaam nasaa aadihii النasائي aadihi ibn miskiin qراءaة عalيه وأn asmع can ibn الqاsim cبdiرحman الqاsim الcutaqi wa cبdiرحman الqاsim ibn mحamed ibn abubakr الصidiq oo martabada waxaa weeyaan kor jooga iyo cabdi may ma aha kan ma aha ha kan cabdiرaحmaan ibn qاsim alcutaqi ma aha kan cabdiرaحman qasim alcutaqi waa kan alcutaqi ha waa koru jira kaas waxaan raba inaan kala saaro oo sanad xali aan soo marna waxaa jiray cabdiraxmaan ibn qaasim iyo cabdiraxmaan ibn qaasim cabdiraxmaan ibn qaasimka hore marka oo waxaa weeyaan noqoni sheikh sheikh النasaa'i sheikh النasaa'i oo markuu yahay xaarat ibn miskiin sheikh u noqoni ninkaas waxaa weeyaan waa cabdiraxman ibn qasim alcutaqi ha axsanta markii aad kor aaddo oo taqriiban aad taabiciinta afka saartana cabdiraxman ibn qasim hadii aad aragta ibn maxamed ibn abubakr sidiq weyaan radia allahu tacala canhu arda waraxima jamiica aruwaat allahuma arxam jamiica aruwaat ya rab alcaalamiin ruwaaddan aan saasun aan tuurta u hayno oo waan eh, leenahay yahimu ikhtalata yursilu haakada hawsha aan ku jirno in marka loo duceeyo inaad ilahi unaxariis subxana wa tacala annaga dee wax naga dhexeeyana male xoolana iskuma haysano eh, waxaan ka naqaano badanna ma lahane waxaa weeyaan culimmadii baa noo sheegtay marka in taraxum loo naxariisto wax aad u fiican lidaalika markaad qofka wax qora radia allahu canhu sala allahu calayhi waali wasalam iyo waxaa weyaan raximah llah iyo weligaa inaad ka tegin wa khaasatan kutubaha la taaliifina oo la qora oo kaa hara oo laga yaaba inay kumanaan sana kaa dambeeyaan ducadaas waa u socon adiga ajarkeedii ayaa kuu socona walaka bilmilin waa kugu dhacaysaa oo raximahu llah waa haaib marka ducaa lhaaib adna walaka bilmil ayaa lagu turi moogta marka carabkaada khayrka waa la baraa nasal allah an yarxamahum jamiican ya rab alcaalamiin allahuma arxam jamiican ya rab alcaalamiin allahuma arxam jamiican ya rab alcaalamiin maxaan rag soo marnay waayahay marka وأna أسمع عن iبن الqاsم cبdiرحمن بن qاsم الcتقي qال xadثna mالك بن أنس بن عبد الهجرة عن نافع mولى عن نافع y mولى بن cمر wa ثقة عن نبيه بن وهب wa ثقة isna أنa أbان بن cثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه wa ثقة qال wuxuu yihi سمعtu cثمان بن عفان ayaan ka maqlay رضي الله عنه يقول isagoo le qaala rasu wu yih sal slm laa yankixu lmuxrimu qofka muxrimka ah ma guursada walaa yunkixu mana guuriyo walaa yakhtubu mana doono warkaasoo ma cadda saddexdaas qodoba ha u dhowaadna lgu hadi ad muxrimta ha guursanin hana guurinin hana doonin bes warkaa waa xirma xadيث سddex kun laba boqol iyo lix iyo toddobaatanaad wa xadيث صaيixa qaala imaم aبوالأشcث أحmed iبn مقdاm العجلي وصدوق صاحب حديث قال حدثنا يزيد بن زريع وثقة ثبت قال حدثنا سعيد ابن أبي عروة وثقة حافظ صاحب التصانيف لكنه كثير التديس واختلط عن مطر ابن طهمان الوراق وصدوق كثير الخطأ ويعلى ابن حكيم الثقفي مولاهم وثقة عن نبيه ابن وهب عن نافع قرنت عن نافع ما هيزان عن نافع جنور ma maafish hataa kaagi annaafic min kugu jira axsanta xadiidka namber kee wayaan ka naafic kugu jira laba xadiid weyaan kee weyaan saddex kun iyo laba boqol iyo todobata iyo lix ma kugu jira axsant ma kugu jira kana axsant a waxaa weeyaan kitaabka marka makhtuudka ah makhtuud annasaa-i oo gacan ku qorka ah oo maktabadaha kutubaan hadda aan akrinayno dhammaantood iyagoo ama musanifka uu qoray ama xertoodii ay qoreen amaba xilligoodii boqol sano kadib la qoray ama ka yar ama ka badan oo farguri ah ayaa maktabado badan ay yeelaan la socda arrinta yada oo nusko kow aan ahayn oon laba ahayn oon saddex ahayn oon toban ahayn oon boqol ahayn oo kala duwan meelaha ugu badan waxaa ka mid ah maktabadaha ay yeelaan almaktaba daahiriya oo dimashq ku taalla ka mid maktabadda istanbul ku taalla asuleymaaniya meel yihahda ayaa ka mid ah maktabada xitaa maktabadahan taqriiban reer galbeedka jaamacadooda cariiqa ku yeelo oo maktabadda congresska maraykanka ay ka mid tahay kutubo aad u badan oo hamiin ah iyo ah, jaamacadahan caamka oo qadiimka ahaa oo ingiriiska hadda ku yeeloo kale iyo maktabadahooda waxaa laga helaa kutubo qadiim ah aad u badan ahar maktabadda ahar maktabat alashar laftirkeeda marka kutubahan markii aad xoogaho shaki u galo markiiba waa laisku laabi waxaa la aadi marka makhtuuaadka la aadi turkiya loo raadini waxaa loo raadini muxuu ahaa eh, dimashq oo runtii manbac alcilmi ahayd hindiyaa loo raadini qolyahanna dhacay oo baqdaad iyo markay muxuu ahaa ay burburinayeen ama isticmaalka xilliga isticmaalka makhtuuaad aad u badan oo culumta islaamka ay la tageen berigaas taana muxuu ah laftirkeeda waa loo raadini oo waxaa weeyaan waxay ka mid tahay mee kadibna waa loo tegi makhtuuaadkia laisbarbardhigi makhtuuaadka marka inay waxaa laga yaabaa sida nuskhada mabuuca ku taala ay noqoto haalibanna waxaa laga yaabaa wixii khilaaf oo yimaado inay makhtuuaad haddii toban makhtuuo la maro waxaa laga yaabaa sideed ama sagaal inay si isku raacaan khaladka marka hadda meesha ka muuqda oo in naaficu ka maqan ah waxaa laga yaabaa makhtuudkii laga soo naqliy inay khaladkaas ku jiri amaba ciddii soo naqlisay oo muxuu ah, alkaatibadii kusoo qortay u horreysay inay khaaa gasho kadibna cid walbana ayada ka qaadatay ayaa laga yaabaa marka meeshan eh, nubey ibnu wahb iyo nin kale yacya ibnu xakiim waxaa udhexeeye naafic ayaa udhexeeya weyaan makhtuudka ayayna sidaa iyada ku qoran tahay haddaba ilaah wuxuu fuudeeyey internetka waxaa laga heli kutubihii oo aad u badan oo makhtuuda laga heli makhtuudka aad u aadi laheyd daahiriya ama sulaymaaniya ama jaabacat alashar ama aad u aadi laheyd muxuu ahaa eh, maktabahii maktabadihii makhtuudaadka yeelaan eh, ama bakistan ama hindi aad u aadi laheyd halkaas waxaa weyaan ama maqrib acarabi oo dhankaas eh, tunisia iyo morocco iyo aduu aadi lahayd annaga dee makhtuudaadkeena waa iska garab kurartaan iska hennayo wax weyn hadda aad naguma yeelaan waxun waa jiraa lakin wax badan maaha hadday jiraanna waxaa weyaan guryo unbay ku kala qarsan yihin wax hadda aruursan looma yeelaan in badan ma aqaamada in oo eh, madxafkii qaranka la dhihi jiray iyo maktabadda qaranka soomaaliyeed in wa laga helo waa suuragal inkastoo gubitaan iyo howlo badan ay dhaceen inta badanna dee markay dowladahan imaadeenna uraaka diiniga lama kaydinaynin waxaa la kaydin jiray suugaanta oo weliba dhanka heesaha iyo waxyaabahaas u badan la kaydin jiray ihtimaam weyn lama siin jirin marka turaafka ummadda soomaaliyeed oo farguriga ku ornaa kutubii qur-aanka ah oo farguriga ku ornaa oo tirada badnaa tafaasiirta farguriga ku ornaa eh, kutubo badan aa ah farguriga ku ornaa ummaddan somaliyed ay qoreen mi-aata siniin ka hor oo yeelay wix marka waa la iska dayac dambi lagama gelin waxaa weeyaan waa ummada ayaa iska ballaqaystay eh, xaqiiqatan oo yurub iyo maraykana la kala aadistay laakiin yaa ogsoon yaa horta ka fikiri yaaba ka hadliba yaaba muhiimadda ay leedahay hal kitaab oo muxuu ahaa makhtuuط ah aa laga yaabaa in bilyan lacag lagu gorgoriyo bilyan amaba dhowr boqoloo milyan lagu gorgoriya laga yaaba qiimaha makhtuuaadka ay joogaan adduunka marka laakiin annaga ma naqanawa soomaalida makhtuuaadka marka fawaaida loo hayo waxaa ka mid ah markii saanoo kale ay dhacda intee loo noqoni hadda kaba soo qaad tanada labada telefon ku jirta iyo kutubaha dhammaanteen oo nusaktan kala duwanahay aan haysan waa iskhilaafeen waxay isku khilaafeen ninka la yidhaahdo yacla ibnu xakiim iyo nubahi ibnu wahb labadaas yaa u dhexeeya ya naafi soo malha shara ha marka waa iskhilaafeen intay u noqonayna marka xaggee marjaca ah? waxau noqonaynaa makhtuudkii waxaa la aadayaa sheek cabdiqaadir a istanbul mar oo ka imaada saa loo diri halkaasuu aadi meeshaas marka uu mxuu ahaa maktuudkii sulaymaniyu tegi maktabadii <laughs> istanbul ku taalay isagoo nasaa hadlaysay ayuu dhihi wuxuu qaadanay fasax kadibna halkaasuu aadi uu baari dhowr beri u joogi kadibna uu noo soo xaqiijin uu noosoo sawari ama wuxuu leeyahay anaa inka huba meesha naafica ku jira ama kuma jiro isagaa noo soo xaqiijinay weliba wuxuu dhihi intaasoo nusq ayaan isu maray hal xab hataa lagama yeelay marka fawaa'idda ay makhtuuaadka leeyihin ay ka mid tahay <clears throat> waaya can naafic mawla cabdillahi bn cumar can ubay ibni wahbin can abaan ibni cuثmaan ana cuثmaan bn cafaan radi allahu taala anu arda xadaa wuxuu ka warramay can nebi nabigena sal slm anhu nabigeena ala sl qal inuu yidhi laa yankixu almuxrimu qofka muxrimka ama guuriyo walaa yunkixu laa yankixu almuxrimu qofka muxrimka ma guursada raggii dumar waa isku mid la socdaya walaa yunkixu mana guuriya raggay khaas ku tahay tan walaa yakhtubu mana doono weeyaan baabu maa yustaxabu dumarka maxmaba guuriyaan mogta dumarka wax ma guuriyaan wax ma guuriyaan baabu ma yustaxabu min alkalaami laakiin ka warrama haddii gabadhii ayba wiilkeedii ay waxu dooni y y <laughs> gabdhihii ay ay xaraynaysay soo ma marka alcumuum asal ahaan waa ragga baabu ma yustaxab min alkalaami baabu ma shay ayuu baabkan u baab yahay la sunneeya min alkalaami hadal amaba qawl cinda nikax marka guurka la samayna oo guurka u dhaca waxa in la akriyo la sunneeyey ayuu baabkan u baab yahay xadid saddex kun laba boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nas akhbarna qtay bn saciid qala xadaثana abthar ibn اlqasim azabidi waa iqa an acmash can abi isxaaq الsabici can abi laxwas waa cawf ibn malik alasjaci waa iqa can cabdillahi bni mascuud radi allahu taala arda qala fi abdillah bn mascuud calamana wuxuuna bar rasul rasulka sal slm atashahuda ataxiyaadkii fi salaat salaada inaan ataxiyaadka tahaadsan ayuuna baray saan u tahaadsanlayna altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah amaba altaxiyaatu lilaahi wasalawaatu ayibaat asalaamu calayka waa ataxiyaatkii ibn mascuud iyo kii ibna cabaas dhibna ma laha labadaba iyo waxo kaloona baray iyo wاtashahudu ataxiyaad ahy calamanaa rasul atashahuda fi salaati ayuuna baray wاtashahuda waa la dhihi karaa yay u qoranta wtashahuda oo kor dhaban tan dambe tan dambe kan hormaa kan dambe axsanta tashahud haddii la yihahdo dhib maba jiro oo kii hore iskaga cadfanya mogta callamana atashahuda fi الsalaati wاtashahuda ay wacallamana atashahuda laakiin wاtashahudu fi اlxaaja haddii la yidhahdona waxay noqonaysaa in istinaaf la sameey oo wاtashahudu fi اlxaajati markuu nabigeena ka hadlay qaala wuxuu yidhi ma garateen taana laakiin tan hore ayaa roono watashahudda ina iska tihahdaana idiin roono dibkaa badanba a iska dhaaftaan callamana rasul wuxuna baray sal slm atashahuda fi salaati watashahuda iyo ataxiyatu fi lxaajati markii aan khudbat lxaaja aan leenahay dan muhiim ah markaan leenahay waxaa ka mid ah danaha muhiimka ah guurka ka mid a ah, iyo khudbat nikaxa ka mid ah qala wuxu nabigena sal slm atashahudu ataxiyaadka fi اlxaajati markii dan muhiim ale ay ka mid tahay uu ka mid yahay guurka waxaa la dhihi ina alxamda lilah nastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu ana muxamada cabdu warasuuluh wayaqra'u kadibna wuxuu akhrinaya qofkii ثalaaثa aayaatin saddex aayadood oo tii suurat ali cimraan iyo suurat الnisa iyo suurat alaxzaab saddexdaas waa macruuf intaas ayaa khudbat اlxaaja la yidhaahdaa maay macnada maxay tahay ina alxamda mahadoo dhan lilaahi alla weynay u sugnaatay nastaciinuhu waan ka kaalma dalbaynaa umuurahena adduunye iyo kuwa diineedba wanastakfiruhu waan ka dembi dhaaf weydiinaynaa weydiisanaynaa wanacuudu waxaan maangelinaha bilaahi alla weyne min shuruuri anfusina nafafyaalkeenna sharta ay xambaarsan yihiin oo nafta shar bay leedahay wa min shari nafsi wa min shari maniyi soo ma haakada marka nafteenna shart ay leedahayna ilaahay baan subxaana watacaala ka mangelayna oo naftaada waxaa laga yaabaa inay ina anafsa la ammaaratun bisuu soo maha inay meel xun kugu turta ayaa laga yaba ay ku farto man yahdihi illaahu qofkuu alla hanuuniyo ood ilaahay jidka abadsiiye allahna qabadsiiye khayrka ah falaa mudila lahu cid baadeyn karta lama arka hadda sooma arki ilmo yar oo iska toosan oo salaada iyo khayrka iyo iskaga abaabay oo meel kaleba lagu kalayn soo ma arki iyo qaar waxaa weeyaan si kasta yeel meel kasta la mar inaad dabada ka riixda ma ooyane ama dhaqaaqayn dabaka riix si uu mxuu ah kadibna uu timihii weynaa bug ka siini ya waa imtixaan mogta marka man yahdi ilah qofku alla hanuuniye alla hanuuniye falaa mudila lahu cid baadiyan karta lama arko ilaahuna hanuuniy adaan ku tugnay waman yudlil qofku alla baadiyayana oo jidka uu ka tuurana falaa haadiya lahu cid hanuunin karta ma jirto weyaan inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa allahuma hdina ya rab alcaalamiin waashhadu an laa ilaaha ashhadu waxaa markhaatika wan garaya an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla weyne mooyane waashhadu waxaan qiraya oo markhaati ka ahay ana muxameda nabi muxamedna sala allahu alayh waslm cabduhu alla addoonkiis inuu yahay iyo warasuuluhu adeegiis inuu yahay uma wayaqra wuxuu akrinaya alaaa ayaad saddex ayadood taas marka khudbat alxaaja marka intaadan wax mahrinin ila culamaa tihiin intaadan wax mahrinin ama waxaadan guurinin ha hilmaamin ducadan siiqadi siiqadi la akrinaya waat waaya haddii saddex kun laba boqol iyo geela lagu kala qaata la socda berigi hore waxaa weeye marka siiqada lagu dhigaa oo sheekha aad ku khaliifa aad kulee haye waad mxuua ah, waad mahadin kartaa gabdhaha siiqadana lagu xifdisiin markaad soo xifdiso kadibna waxaa weeyaan aa u khaliifanta waa u fasaxanta lagu dhihi ama mujaaz ba u tahay qaalinay halkaad ka soo xiraysaa qaalin geel ah oo inay goojisa laga yaabo <laughs> ma garad inaad halkaa kusoo xirtaa laga yaabaa ama wax culus lagaa qaada ilan mogta adig laftirkaada waxaad ku gumaadaysaa waxaan sahlaneen berigi hore waxaan garanayaa wadaad abtegay allah u naxariiste ayaa xilli aan jaamacadda ka imaadnay ayaa noo imaaday oo marka fasaxu nooga imaaday marka dhowr biyood nala joogay allahuna calis wuu geeriyooday marka nin aad u sheeko badan oo sheeko xariir u ahaayo aad iyo aad qur-aankana dee waa qaari macallin weeyaan marka diintana kolleyba waxun eberka ma ahan wuxuu yidhi marka wakti fulaan ayaa waxaa noo imaaday kutubo badanasi marka oo yani tafsiir iyo axaadiis iskugu jirta iyo yani boorso ku dhow kutubo ayaan kutubahan bal ka faa'iidaysa wuu rogroogay wuu la yaabay inta dhig kan kale inta dhig wixii aad ula dhacay markaasuu qiso dheer ii galay wuxuu dhahay nin baa noo imaaday ninka markaad noo imaaday sheekhuu sheeganay waliba qolou sheegay hadda muhiima inaan sheega noo imaaday markaasaa dadkii o dhan aan iskugu imaaday nin sheekh oo caalima imaaday waa la isugu imaaday boqol neef oo geel ah ya ayaa farta laga saaray oo sheekh lagu karaameeyey weliba qaar ay wada goojinaan ooy muxuu ah wada riman yihiin kadibna wuxuu yidhi aniga waxbaa ii yara baxsanaayo eber ma ahayn kitaabkiiaan saas u yaro qooransaday in kitaabkaad wax ku gumaaday oo muxuu aha geela ku aruurinay ayaan saas u yaro qooransaday kitaabkaas markii hadda aan qiyaas u dhahay wax kale meena dhahay abushujaacaasah kitaabkaas abushujaac maba kitaab kale maba jirnu yidhi matn abushujaaca sharxiisa yaro qaasimiga ya xaashiyadaas yaro qaasimiga wax kale meahanu yidhi intaasuu ahaa marka haddana maanta wuxuu yidhi bal waxaan ataa aan neef geel kuu goynayn selyeli ya bal waxaan kutabo boorsaa berigaasna waxaa weeyaan boqolkaas neefgeela ah, abushujaacaas iyo matnigiisa muxuu aha sharxiisa shira lagu heli jiray ma og tahay marka waxaa weeyaan eh, guurka marka markaad wax guurinaysa siiqadan iska xifdi qaalin geel lagaama raba marka ijaazana waad u haystaa insha allahu tabaaraka wa tacaala arkaanti kale oo muxuu ahaa weligii ahaydna ha hilmaamin shaahideynka ha ilmaamin waxaa weya siiqadana waaba haysaa iijaabki eh, iyo qabuulkina ha ilmaamin oo qabilta nikaaxaha wa taswiijaha bihada اlmahal madkuur isna inuu yihah qabiltu nikaaxaha wa taswiijaha bihada اlmahal madkuur waadna u khaliifantihin shaqaysta waay ya sheekh a dhib ma lahan waxba dhib ma lahan waba dhib ma laa no imaan doontaa iyadoo af soomaali ahaana waxba dhib ma lahan xadii saddex kun laba boqol iyo sideed todobaatanood xadii saxiixa midda kale midnaha laga digtoonaada beryahan waxaa jira niman oo qutaacu turuq ah oo waxaa weeyaan gabdhihii la korinayo muxuu ahaa baarqabka ah oo qiimaha badnaa aayar intahay un muxuu ahaa xoogaho yar loo laabo shantoo ama tobankoo kun loo laabo kadibna meelo loojimo yaryar kula laabano waa la wadi gabadhii adiga aad dirsatay oo iskuulka ama jaamacad kugu maqnayd amaba waxaa weeyaan wax kuu baranaysa nin baa iska qababa iyaa kugu mahariyey waaba uur gabadhi xaamilowa waryaa kugu maariyey ma sheekh hebel ad waa la orday mid meelahaas ku jiro oo maqmuur ahoo cid taqaan ayna jirin ayaa markaa isku xiri waa tuuran yihin qodbasar ay u bixiyeen waa tuuran yihin iska ilaaliya kuwa ayaga halis weeyaan adinkana ka mid noqonin ragga hawsha ayada inay galaan rabaan saddex kun laba boqol iyo siddeed iyo todobaatan adii saxiixa waaa wuxuu ku leeyahay haddii aanan isku maharin waa iszinaysanaan waa kala zinaysanaan cilladaha ay daliishaan ay ka mid tahay war tan aadan muxuuaha weligii loo haynin iyo zinada maxay ku kala duwan yihin ayuma imra'atin nukixat min hayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baail oo saddex jeer ah waad garanaysaan fankixuuna biidni ahlihinna waxaa weeyaan muxuu ahay laa nikaax ilaa biwaliyin wa cadlin marka baabkaas adi qof muxuu ahaa dhan oo intaan lala soo maray oo ilaahay wilaayadiisa u siiyey in aayar qof iskala waa la rooritaanka nooc ka mid ah iyo qayb ka mid a ah. marka baabka isagaa ah wixii tagay cafa allaahu camaa salaf ka daba tegina wixii hadda kahor muxuu ahaa isguursaday oo ilmo ku dhalayo baabkaasa oo taraadi uu ka dhacay oo reerihi ay muxuu iskaga raalli noqdeen tuuqii jaaqa ka u dhihina iyo garuun madaxleyn ku dhufanna ninkana diinta dhinaca ugu istaagine eh. laakiin wixii hadda ka dambeeyo ha la daba qabto ha la celiyo u kaadi ha laga celiyo wixii isla yaro fakadana alla soo qabto oo muxuuha isku aadiyo si fiican jidkii caadiga hala ah mariyo waay xadii saddex kun laba boqol iyo sideed iy waa xadii saxiixa qala imam n abarana camr ibn mansuur anasai wahiqatun tab qala xadana moxamed bin ciisa albaqdaadi wahiqatun faqihun kana min aclam الnaas bxadii hushaym ibn bashir wayaan filaya moxamed ibn ciisa qala xadaana yaxya bn abi zakariya wahiqa yaحya ibn zakariya abi zaئda alhamdani waثiqaة mutqin can dawuud ibn abi hind waثiqaة mutqin isna can saciid can camr bn saciid alqurashi waثiqaة can saciid ibn jubayr an ibn cabaas radi allahu taala anuma ana rajulin baa kalama nebiya nabigeena kala hadlay fi shayin shay buu nabigeena kala hadlay calayhi الsalaatu wasalaam arrin muhiim ah faqaala nabiy nabig wuxu yh sl slm ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuh man yahdihi اllah falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah وashhadu ana muxamada cabdu rasuul ama bacdu saasuu nabigeen yh sl slm marka arrin muhiima shirarka marka la qabsana oo kale oo adiga hadalkaaga xilliga aad hadlaysa la soo gaaro inaad khudbadan akhriso waa mashruuc waa ariiqa nabigeenna uu samayn jiray sal slm waxaad ay muhiim yihiin oo marba maslaxo adduunya iyo mid diin haddii ay ku sugan tahay inaad tirahdo hadda waxyaabaha sanka laga geli mataqaanaan nimankii soomaaliya madaxdu u noqday amaba ha joogeen maamul goboleedyada ama dowladda dhex ha joogeen ama baarlamaan ha joogeen meel ay joogaanba oo ku qasban yihin mataqaanaan ya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kan ugu yar bismi illaahi araxmaan raxiim uu dhahaya kan ugu yar oo meesha ugu bisimka wax ku bilaabaya kan kalena waxaa weeyaan alxamdu lilah rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi was qaarkood waxba kama jiraan qaarkood waxaas damba kama lahan haba yaraatee waxaa daliil ah ficilka samaynayaan iyo hadallada ka duuban oo markay diinta ka hadlayaan o dimuqraadiyadda taageerayaan o waxaan samaynayaan waxyaabaha ay ka hadlaan waa wax muxuu ahaa khilaafsan waxa ay sheegeen khilaafsan wa laakiin shacabkii alxamdulilah wixii la dadaalay oo afartanka sano lasoo dhaafay dadaalkii shacabkii wax kale ka dhegaysanayn wax kale ka dhegeysanaan ma jir marka waxaan rabnaa meesha iyada inaan ku hayno oo hoos ay usoo degeen kor usii wadno marka ilaa kitaabka qur-aanka aan muxuu ahaa meesha ay soo saaraan amaba aan ilaahay naga sabab nooga dhiga aan halkaas laga tanaasulin kor loo wado waad ogeydeen war meesha masjid ba bismi اllah الرaحman الرaحيم alxamdu لlah رab العالمين وصلa sل رsul meesha ma masjid ba ya saasay ahaan jirtay laakiin alxamdulilah hadda maanta halkaas ayaa la gaarsiiyey ayanuusan xataa weligii soo dhigayna laga yaaba tukanayn kadibna wuxuu hi bismi اllahi الرaحman الرaحيم alxamdu lilah رab العaalamiin والsalaaةu والسلام عalى sayidina mحamedi وعalى alihi وصaxbihi وsلم nacam intaas yaa kaa keeni intaas mxuu aha waa lagugu qasbay oo bulshadii ku qasbay bulshadii uu ka raba mogtahay mxuua cod iyo taageeru ka raba marka waa ina dhankii aad aad u raacawa laakiin waa inaan gaarsiinin in ayagan ay ku qanacaan oo bulshadaas qanaacadooda ay la qaataan ina alxamda mahad lilahi alweyna ay u sugnaatay naxmaduhu allaan mahadinaynaa yaa kaloo mahad iskala wanastaciinuhu asagan kalam dalbayna yaa kaloo kaalmo ka dalbaynaa la man yahdihi illaahu qofkuu alla falaa mudila mid baad yeenkar lahu isagama sugna waman yudil qofkuu baadiyeeyana falaa haadiya lahu qof hanuuniya lama arko waashhadu an laa ilaaha ilaah kala xaq lagu caabudo inuusan jirin ayaan qirayaa ila allah alla weyne mooyn waxdahu xaalu keligii laa shariika wadaay i mid wax la wadaagana lahu isaga inuusan lahayn waashhadu waxaan qiraya anna moxameda nabi moxameda cabdu warasuulu amaa bacdu intaa kadib markaasuu arrinka uu rabay uu gelaya baabu maa yukrahu min alkhudbati khudbada marka qofku akhrinaya khudbata markuu akhrinaya erayo aan la ogolayn in laisku lifaaqo oo mxuu aha yukrahu yaxrumu ah waxaa weeyaan waxaa ka mid ah in magaca alle iyo magaca rasulka sal slm hal damiir isku raaciyo waa noo imaan doonta xadii saddex kun laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam bn sacd qorna isxaaq ibn mansur annaysaburi waa iqatu habt qaala ambana cabdiraxman imahdi waa imaamkii qala xadana sufyaan athawri can cabdilcaziiz ibn rafiic alasadi waa iqa can tamiim ibn طarafa aلطa'i waa isna iqa can cadi bni xaatimin radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi cadiy bni xaatim tashahada waxaa towxiidsaday amaba khudbat xaaje la imaaday rajulaan laba nin cinda nebiy nabig agti sal slm faqaala axaduhuma midkood wuxuu yidhi markuu soo waday gabagabadii wuxuu yidhi man yuطic illaaha alla weyne qofka aطiica iyo warasuulahu rasuulkiisa faqad rashad wuu hanuunay kow hadalkaa dib ma lahan waman yacsihima qofkii rasuulka qofka allah iyo rasuulkiis ku casiy qofka ku wada casiyo ama qofka labadooda ku casiy saasuu dhahay faqad qawa wuu baadiyoobay faqaala rasul rasulka wuxu yih sal slm bisa waxaa baas lahaaday oo liidanaaday oo gafay alkhaiibu khaiib anta adiga qof khaiib ah oo adikaa baas badan lama arko weyaan habka aad wax u dhigtay uma yeelaan waxaa la rabaa inaad tirada man yuic ilah wa rasuulahu faqad rashad waman yacsi اllah rasuulahu faqad hawa laakiin isku lifaaqda lama ogola sidaa weeyaan marka erayada qaar mararka qaar waxad arkaysaa dadka khudbatulxaaja markay akrinayaan meel weligeedba cibaaraadka waa kala duwan yihin waad arki doontaan insha allahu tacala qaybna waad aragteen meel aadba nusuusta ay cag saarin oo iska qardajeex ah oo cusub ayuu iska jeexaraya waxaad ka faham waxay noqonaysaa marka aayadihii qur-anka adiis aayadihii qur'anka ad arkaysaa khudbataaj marka halkaas qardajeex halkaas markuu maro oo baab kale ku jira ayaad markii dambe soo kala firayna oo waxaad u imaanay aayadihii qaarna aayadihii xataa maba saarayaanba cagba ma saarayaan barako badan iyo khayr badan iyo iqtidaa iyo waxa inaba caadihin ayaa ku sugan iyo qofka inuu xawl iyo quwadoo dhanba iyo hanuun iyo baadilnimada alla uu subxana wa tacaala iyo kaalmo dhan walba inuu alla xaggeed la aadawa baabulkalaami hadal ayuu baabkan u baab yahay alladii hadalkaasoo yancaqidu minhu nikaax guurka hadalka uu ku xirmo oo caqdiga uu ku dhaca ayuu baabkan u baabay xadii saddex kun laba boqol iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasa abarna maxamed mansuur qaala can sufyaan ibnu cuyayna qaala samictu abaa xaazim salamat bn dinar wa iqat caabid yaquul isagoo samictu waxan ka baran sahl bn sacdi sacdi waa xadiidkan waa rubaciyaadkii imaamka yaquul isagoo lah radia allahu taala arda waraxima jamiica aruwaat inii aniga la fi lqowmi dadka ayaan ku dhex sugnaa cinda nabi nabig agti sal slm faqaamat waxaa istaagtay marka imraatun haweeney xadiidka asagoo macnihiisa wax yarkan ka bedelan ayaan soo mar laakiin waa isla xadiidkii faqaalat waxay tihi yaa rasu rasuulka allow inaha iyada iyadaa is yani iyada iska hadlaysa laakiin khitaabkii waxay ka dhigtay hayba qof maqanoo kale laakiin iyadaa iska hadlaysa inaha iyada qad wahabat waay uhibaysay nafsaa nafteeda laka adiga ku hibaysay xadiid kaloo soo mar aan soo marnay lafdigaas haybada kuma jirin wahabtu fara arag fiiha iyada ra'yaka ra'yigaada oo ka tala dhiibo say ku sead u aragtaa iyada nafteeda iyada ku hibaysay ee sead u aragtaa faqaama rajulu fasakata wuu iska aamusa nabgena sal slm falam yujibha annabiyu nabigeen uma jawaabin shayin waxna inaad laadaha nabiga nebiga alai slat slam qalbigeed uu jibay uma qaamat waa istaagtay faqaalat waay tihi faqala wuxuu ya rasul rasulka allow uma qaamat waa istaagtay faqaala faqaalat ma idiin qoranta ah, saas iga dhaha faqaala ayuu noo dhigay adinka maqaala idin dhiganta raggaas kitaabkana faqaalat dhaha marka faqaalat waxay tihi ya rasul rasulka allow inaha iyada qad wahabat nafsaha nafteeda ay u hibaysay laka adiga arag fiiha iyada ra'yaka ra'yigaada yani seed u aragtaa mxuu ahaa maxaad ka qabtaa fasakata wuu iska aamusay falam yujibha uma jawaabin nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam mswaati hore taas ina hawaaba nafsaha laka fara fiiha ra'yaka faqaama rajul nin baa marka bud nin baa lagu dhegnaa faqala wuxuu yidhi zawajniiha ya rasul rasulka ii guuri gabadha muxuu ahaa carbeed oo qiimaha badan oo nafteeda ku hibaynaysa ani ii guuri aqal wuuu yih hal macaka shayun wax miyaad haystaa ma wax hanti aad haysataa qala wuuu la may waba eber qaala wuxuu yih idhab tag falub dalab walow khataman farati oo min xadiidin bir ah ba ha noqde fadahaba wuu tagay faalaba wuu soo raadiyey uma ja uu yimid faqal wuxuu yidhi lam ajid shayan waxna ma helin eber walaa khataman walaa mxu farati oo min xadiidin bir ah qaala wuxuu yidhi nabigeenna ala sl slam hal macaka min alqur'aani shayun qur'anka wax miyaad ka haysaa qal u nacma maci suuratu kada wa suuratu kada suurad heblaaye iyo suurad heblaaye ayaan xifdisana qaal wuxuu yidhi qad ankaxtukahaa waxaan kugu guuriyey calaa maa macaka wixii la jirkaada ahaaday ood xifdisan tahay oo min alqur'aani qur'aanka inaad barto ayaan kugu guuriyey ayuu nabig yiri sal alla alay slam xadiidkan marka imaamku wuxuu soo dariishaday caqdiga muxuu ku dhacaa qad ankaxtukahaa calىa maa macaka min اlqur'aan marka zawajtuka wa ankaxtuka soomaalka in laisdabadhiga qaar waxaan kugu mahriyey way diidayaan waxay leeyihin waxaan kuu mahriyey waa macni waan kuu guuri o laakiin waa in lafdiga nikaaxa la maqlo waxaan kuu guuriyey oon kugu nikaaxiya ku dar marka lafdiga uu ku guntama marka waxaa weeyaan lafdi nikaax saasuu imaamku soo dariishaday calayhi raxmat ereygaas in lagu dhawaaqo oo nikaaxa carabka la mariyo ayuu marka dhigayaa kadibna waxaa ka dambayna qabuulkii oo qofku u yidhaahda qabiiltu midda kale bal fiiriya hal macaka shay wax miyaad haysataa ayuu nabig yidhi sal l slam markaasuu le maya wuxuu leeyahay war faraati xataa bir ah ba allah ka dhige soo raadi markaasuu intuu wareeg gala waxba soo weynaa ikhwaan ikram bal annagaan isfiirina wajacalakum muluukan boqortooye bal faraati bir iska dhaafe faraati dahaba qof inteen loo dira maanta hadduu isaga xataa haynin meelu ka soo qaatmi wayne maru walaashiisa ama hooyadiisa ama xaaskiisa amaba mid yani amaba si un mi wayne oo gabadha lagugu maaraynayay qiimo badan oo qurux badan oo diin badane eh. faraati bir a keen maafish marka dadkaas qiyaasa xaaladooda meesha ay joogta ikhwani kiraam xaalada maciishada meesha ay joogtay baahida jirtay faqriga jiray dhaqaalayaradii jirtay yani maantana anaga meesha ilahay una gaarsi subxana watacaala fiiriye waxaa laga yaaba maanta shaatiga maanta aada xirato inaad maalin xirin ayaa laga yaabaa sarwaalka maanta aad xirata inaad maalin xirin a laga yaabaa khamiiska aad maanta xirata inaad laba maalmood ka badan aad xirin a laga yaabaa wahaakada funaanadii waa saas oo kale dada waxaa wey kabaha waxaa laga yaaba dhalinyarada khaasatan subax walba kab ayuu xirinaya toddobada maalmood ood aragteen nin ah, dhallinyara waxaan arkay labaatan kabooda u taal labaatan weligey fi taarikh ma arkin qof noocaas labaatan waa labaatan wuxuu samaystay waxaad leeda guriga labaatan qofaa ku nool qol kaligiis buu degan yahay meel yaroo baalki ah waa wadanka maaha meel yaro banaanka waa ah, inaan sheega baro marka meesha marka waxaa weeyaan wuxuu dhigtay guri famil aad umaynaysaa marka waa naxay waxaana iskaabaro u dagana buu yidhi waana la soo galay meeshii kadibna waa kaas ruuxan maxay ahayd kulli araa iskale buu yidhi dhammaan qof ilaa laba arka afkaan qabsad aad baan ula yaaba marka nicmadaas fiiriya nicmadaas fiiriya inta ilaagta oo xataa mararka qaar israaf xad israaf gaaraysa guri ayaan tagay guri ayaan tagay oo soomaalideen nairobi ah um, ilaahay u barakay subxana wa tacaala markaan guriga tegey ninka wuxuu degan yahay guri weyn guriga marka baabuuraasaa u kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban haakada dhammaan maaha wax darwal ada wada maaha halku ama labadoo ilmaha mxuu aha ay eh, darwalinta wada waa gooni laakiin asagaas kale kulli maalin kasta mid ayay kusoo baxayaa midka shalay watay maanta xaaraanay kata ma wadanay waa soomaali nairobi degan halkan ka warrama soo nicmo weyn maaha nabacadii waxaa laakiin mararka qaar dhici karto ninka isagoo noocaas walaalkiis inuu muxuu ahaa soomaaliya amaba mandheera ama wajeer ama gaarisa uu ku busaaradaysan yahy wa xaaladiisa aad ilaahay ogson yahay ayaa laga yaabaa marka maxay tarta waa yaga waxaas maxay tareen nasal ya sheekhi wa waa he israaf waa laakin de waxaan kala jeedaa nicmadaas isbarbardhig marka adiga dadka noocaas heli kara maanta oo toban baabuur amaba maalin kastaba sabti ilaa muxuu aha jimco maalin kasta baabuur khaas ah oo v eight ah amaba ranjarofa ah kusoo bixi karo soomaalida oo nairobi maanta jooga waa wax aad u badan ya sheekh muxuu khaldany <laughs> maya taas waa qaab kale yani laakiin xaaraan miya qofka inuu muxuu ahaa aniga maalin walba maanta waxaan kusoo baxaya ranjarover berri waxaan kusoo baxaya v eight berida waxaan kusoo baxaya brado beri ka dambe waxaan kusoo baxaya muxuu ahaa mercedes benz beri ka dambe waxaan kusoo baxaya muxuu ahaa kii sheega ya b m w waa kada ay cadbu qofka yidhahda oy nicmadan u gaartay waa laga haboonye laakiin maxaaran ba mwaalkiisa u bahan ya aggaas kuma jirta amataas kuma jirta marka asal ahaan nabigeena ala sl maaa la weydiiyey markuu kibir ka hadlay ala sla slam ina arajula yuxibu an takuuna awbuhu xasana awbuhu xasana yan maradiisa ina qofka ay baal qurux badan ay noqoto iyo kabahiisa ay noqoto oo labiskiisa isku aadanaada markaasa nabigeenna waxaa la weydiiyey ma kibir ba markaasuu yihi may ina allaha jamiilu yuxibu اljamaal alkibru baطru اlxaqi wagamd الnaas kibirka waa dadka oo la yasa iyo xaqa oo lagu gacsayro saasuu nabigeen yihi sal اllahu alayh ali waslm marka laakiin laa shaka muslimiinta hadda markaad hadda nairobida xataa xaafadaha muslimiinta qaar ay degan yihin oo majeenkooda hadda afkeena waad aragteen dadkan dulaysan oy ku dumeen muxuu ahaa guryaha ay ku dumeen oy ku madoobaadeen boqolkiiba siddeetan ama ka ama waxun meelahaas ah waa dad muslimiinoo walaaleen markaad inta aadad wax yar tallaabo qaada madaari halkan marka halkan aad tagto dadkan deganoy ku oo ku basbeelay meesha waa dad walaalaha oo muslimiina ah. adigana waxaa way toban baabuur ayaad isku bedelani ayagana saasay u dhimanayaan kuwan waaba magaaladay kaaga dhow yihiinba aqribadaada yaa laga yaabaa marka dhankaas marka laga fiiriy laa shaka waa wax aada looga haboonyi oonan muxuu ahaa laakiin waxaan kala jeeda ani waxaan muqaaranada aan ka rabay waa xaaraanay waa xalaalin ba kuwan kama hadlayin waxaan rabay ninkaas saxaabada nabigeena sal l slm oo oh, ahlu janno in sha allahu tabaaraka watacala wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin walansaar aladiina tabacum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canhum wacadda lahum jannaat soo rabbigaan ma dhihin ahlu janno wa saxaabada nabigeena sal slm dadkaas noocaas hay ayaa khaatam xadiid aan helayn annagana xaaladdeena waad ujeedaan kuwaas hadda v i tyada annaga hadda halkaan fadhina nicmadaan haysana fiiriya alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin nacam ah, insha allah nacam marka ninkii wuxuu waayey haba yaraatee wax xataa uu bixiyo aya ilaa marka dambe qur-aankii uu ku cararo halkaas oo la yihahdo qur-aankii balbar baabu shuruudi fi nikax shuruudda loo xira nikax iyo baabkan u baab yahay nacam Ah. maya waxaa logu qaadanaya nabigeena ala slam ilahay wuxuu yidhi annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim aslanba nabigeena cala slat slaam ummaddan dhanba isagaa weli u ah naftooda xataa isaga ugu ha ugu habboon marka nabigeena ka duwan calayhi salaatu asalaam ka duwan waaya baabu shuruud fi nikax shuruudda nikaax la xiray baabkan u xadiidka shuruudda la shardisto nikaaxa haddii xaaskaaga markaad guursanaysa ay ku tirahda waadi guursani laakiin shardi waxaa weeyaan inaadan ilaa aad ka dhimani ama aan ka dhimana aadan ila guursanin haddii lacag isi iyo baabuur muxuu ah isi iyo gurye isi waxaad iska saalan yihin dhib weyn ma jir waa muyasar kulu ladii fowqa turaabi turaabun waxaas wax macaan dhusuq waa dadkeena waxay dhihi jireen adduunkan waa dhusuq yani wasaqdan jirkaada fooshiidhidka haddii aad iska dhaqdo wax macno soomaalida cajiib ahayn xaqiiqatan waxaan wax khaasatan dadkooda cuqalada waxba ma arki jirin marka waa dhus lidaalika hal gabar waxaa laga bixin jiray yani guurkeeda intaas oo boqol xolo ah wadaadka mar dhaxaas gabar baan u dhisaynay marka kadibna reerkii waxay dhaheen marka neef geel ah oo riti aan halkaa lagu soo qolo mid intaa lagu soo qola yani xoogoo kharashka inay yaro kordhiyaan marka aabbihii wiilkii dhalay ayaa wuxuu yidhi ruuxan acyaar wayaane neefka riti intaad qashaan nusna ayaga ugey nusna xaafadan halkaad ad hadlayeen waxaa nagu dhibanaya nin marka isaga adeerkiisa oo ninka aabbaha wiilka dhalay adeer u ah wiilkan awow ah ayaa marka nala fadhiya oo sheekh xasan la yidhahdo marka saasuu u fiiriyey markaasuu ya war gabar wiil iyo gabar kuu dhalaysa ayaad neef geelah iyo aad ka hadlaysaa aniga wuxuu yidhi xaaska u horreeyan guursaday waxaa laydhah uu yidhi soddon neef oo lo ah oo weliba muxuu aha saa u siman intaadan hadda war furin horta inta soo tuur hadal horta maba hadlayna marka hor soddonka neef oo loda halkaas soo soo tug maxaas maxay too yidhi ma qof dumar ahoo muxuu ahaa oo wiil iyo gabar ku dhalaysa xoolo kuu gaartay soddonkaa markii baan ordu yiri aan soo tubay waxaasoo ilmahood aragteenoo barwaaqada iyo khayrkaasa ilaahay iga dhali subxana wa taala culamiyi caamabal marka wuxuu yidhi waalinta naga amus naga u fiijiyey annagoo horta fadhina waxaan kala jeeda marka marka wixii adduun ahoo maanta aad xaaskaaga aad ilaahay kugu siiyo oodna heli karta asaga waxaas wax laga hadla maaha laakiin haddii ay ku tirahda maya adigu aad ma guursanaysid guur lama ogola see la yeeli anama lahay ya laga <laughs> been baa lagu soo xarogeliyaa run waa lagu dhaqaa aad ujeedaa miya shee xaaji waa <laughs> laga diidaa miya aye a ka yeela sooma ma u fuliyaa marka <laughs> alcumuum adiga shuruudda marka E, nikaaxa la xirto masalada waa adinka idintaalla adinka fatwadeeda adinka isweydiiya isu jawaaba haddii aad heshaana noo keena y mhm. ha ha ha alcumuum masaladaas marka imaamku wuxuu soo qaatay in shuruud la xihan karo shuruudda marka laakiin waa inay noqonin shardi musaadim u ah oo ka hortegi oo burburini usuusha shareecada islaamka oon mxuu ahaa nusuusta khilaafayn xadii saddex kun laba boqol iyo kow iyo sideetanaad wa xadis saxiix qala imam alي abt barna ciisa ibn xamaad atujibi almisri waiqa qala abana layt ibn sacd imam ahli misr can yaziid ibn abi xabiib alsdi mawlaahum wahiqat faqih yursil can abi اlkhayr abu اlkhayr waa mrhad ibn cabdillahi اlyazani wahiqat faqih can cuqbat bn caamir albedri radi allahu taala arda can rasul rasulka wuxuu ku yiri sal slm qal nabigeena wuxuu yidhi ama rasuulkeena wuxuu yidhi ina axaqa shuruudi shuruudtan ugu xaqnimo badan an yuwafaa bihi ina axaqa shuruudi shuruudtan ugu xaqnimo badan an yuwafaa bihi in la oofiyo ma staxlaltum bihi waxaad ku ku banaysateen weyaan alfuruuja farjiyaalka gabadhii waxay tihi intaas halaysiiyo oo meher haliga dhigo waa in marka xuquuqda ugu muhiimsan oo in la ofiyo loo baahanya sidoo kale shuruudda aanan muxuu ahaa aan xaaraan ahayn oon diinta ayna diidanaynna waa lamid insha allah tabarak wa tacala xadii saddex kun laba boqol iyo laba sideetanaad waa xadiis saxiix ah qaala imam abarna cabdullahi ibn moxamed ibn tamiim almisisi waa qaala xadaثana xajaaj ibn moxamed alcar waa iqatu tabtun lakin اkhtalata fi akhiri cumrihi yaquul isagoo le ayaan ka maqlay qala samictu xajaajan yaquul isagoo le qala ibnu jurayj cabdimalik ibn cabdi ibn jurayj qaala wuxuu yihi cabdilcaziz ibn cabdimalik ibn jurayj akhbaranii saciid ibn ayub ibn abi ayub waa iqatu tabt can yaziid ibn abi xabiib ana aba اlkhayr xadaahu can ruqbata bni caamirin radia allahu ta ardah waraxima jamic ruwaat can nabiy nabgen wxu kor sl sl qal nabgen wuxuu yidhi ina xaqa shuruudi shuruudtan waxaa inama badan an yuufaa bihi in la fuliyo oo la oofiyo ma staxlaltum waxaad ku banaysteen bihi isaga alfuruuja farjiyaalka weeyaan marka gabdhaha in inta layska guursada kadibna xuquuqdii meherkoodii iyo nafaqadoodii iyo wixii muxuu ahaa shuruud hoo la wada galay looga baxa arinta iyada lama ogola baabu nikaaxi guur ayuu baabka baabay naam ya sheekh kuwa oo naag maala a yani maalan gabadhii zinay ku dhacday nasal allah asalam alcaafiya kadibna wa uur ayay ka qaaday ama waa ka xamilowday canugi asagaha marka oo in wax la siiyaa ayada waxay leedahay in waxaa weeyaan haddii ay ayiba tahayna la rajmiyo hadii ay haddii ay tahay muxuu ahay eh, bikr tahayna in la jeldiyo ninkiina waa lamid haddaan lahayn wax kale maba yeelaan de wa kalo miyaa yeelan maya wa ka jir ma soomaalida waxyaabahan waa taaquut xukmu taaquut waa waxaanad ay samaynaan oo garxirgoys iyo xumayn iyo waxaa weeyaan hawlo yacni waa imtixaan masalo waa laga yaaba masaladan ku saabsan qofka markuu gabadha kufsado ood xoog eh, muxuu ahaa farjigeeda ku xalaalaysto ood kuqaatolaays ma od ku xaaraanaysto eh, marka ayada ah haddii ay maxkamad sharcia ah jirto islaamia wixii la marina waaba taqaanaan inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasulah yascuuna fi lar fasaadan an yuqataluu iyo meeshu marka ayada looga taliya ayaad maraya war ma lahan laakiin xaaladdan hadda lagu sugan yahay oo annaga aan joogna eh, maxaa la samaynaya maxaa la samaynay waxyaabaha marka u waajiba qofka waxaa ka mid a ah, gabadhaas eh, la kufsaday horta meher ayaa u waajibi in meher ay hesho weli muqallada ayaa u waajibi kow tan labaadna wix dhibahoo soo gaaray in looga gudo waa u waajibi isagana waxaa ku waajibi lahayd in naftiisa la seejiyo laakiin nafseejin maanta ma taalo maadaama nafseejina awlen xuquuqda yaryaedoo yarayd yaa looga qaadin miyaa la dhihi midda zaniyada <laughs> ina lilahi wa ina l kaas waa meel kale aad aad u fogey waaya ahay baabu nikaaxi ya sheekhay ha ha taban abcan wixii aad geystay isaga horta asal ahaan laba arimood oo ku waajibay qofkaas in xuquuqdii ilaahay laga gofiyo oo waxaa weeyaan qisaastii iyo meeshii la saaro waa nin burcad ah in burcadnimada lagu qaado waa laga rabaa sidoo kale gabadhan miskiinta ah u dulmina dulmigeedii xuquuqdeedi in looga qaado marka laba laba la iskugu dari mogta haddii marka tii alla cid ka ofisa la waayo midii ay gabadha xaq ku lahayd ma looga qaadaya mise waa la iska dhaafi waa laga qaadi looma daynaya weliba iyadoo muqallada laga qaadi middan kalena meeshii lala tiegsan kara mar xabsi iyo meelaha lagu tuuro iyo si la yeelaba wuxuu la marin karo tabar ah la marina see la yeli imtixaan baana hayst baabu nikaaxi guur ayuu ayuu baabkan u baab yahay alladii guurkaasoo taxilu bihi ay ku xalaalod almuطallaqatu gabadha haweeneyda la furay alaatan saddex lagu furay limuطalliqihaa ciddii saddexda ku furtay guurka ay ugu banaanaanayso iyo habka ay ugu banaanayso ubaaban baabaya macnaheed waxaa weeyaan nin baa xaaskii saddex ku furay saddexdaas marka labada madhaba mid qaado tii ahayd saddexaad ku furanta aduu xaaskiisi yidhaahdo khalaas inay ka dhammaatay waana waxaa weya alayma alarbaca afartabaa isku raacsan yihiin qabsada muxuu ahaa abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed intaba waxay qabaan hadduu yidhahda ninka xaaskayga saddex baan ku furay haduu yidhaahdo khalaas xataa tankixa zawjan ayrahu ta la socd ota hortaa qabsada wadaadada waxay luqluqaan maxay felaan oo ay leeyihiin muxuu ahaa meel kale ay ku cararaan ayaga la socda taas waa muxuu ahaa waxyaabaha sayd cumar uu sameeyey radia allahu ta an kitaab alaqan ugu tegi doonaa masaladaas in aad usii galama rabid aad usii galama marka haweeneyda saddexda lagu furay ninka furay haweenayda hadduu damca ama ayada ay damacdo say ugu noqonaysaa intaas weyan wax laga hadla lakin wuxuu talaqii baab ku saabsan kitaab talaqa ugu tegi dona xadis saddex kun laba boqol iyo saddex iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasani aqbalna isxaaq ibn ibrahim qaala anbana sufyaan ibn cuyeyna can zuhri can umar ibn zubayr can caishata um lmuminiin radia allahu ta anha qalat waxay tiri umuna caaisha jaat imraatun haweeney jaa'at waxaa timid imra'atu rifaaca rifaaca xaaskiisa ayaa u timid ilaa rasul lah rasulka sal slam waa saxabada nabi nin ka mid ah faqaalat waxay tihi ina rifacata rifaaca alaqni wuu ifuray faabata alaaqi alaaqaygana wuu gooyey khalaas waa baynuuna kubra khalaas waxba meesha lagu mahayo wa inii anna tazawajtu waxaan guursaday bacdo gadaashiis cabdiraxmaan ibn azabiir azabiir zubayr ha u malaynina cabdiraxmaan ibn zabiir saxaabigaas ayaan guursaday radia allahu taala allah wamaa macahu isaga maciisana ma ahan ilaa midla hudbati thawbi marada darafkeeda wax la toa mooyn wax kale ma hayo ma fahamteen macnahaas waay fadaxika rasul nabiga lagu qosla sal slm wa qaala wuxuu yidhi lacallaki waxaad mudan tahay ama aa laga yaabaa turiidiina inaad doonaysid an tarjic inaad u laabato ilaa rifaacata riaaca rifaacaad uiista soomaha rifaaca ayaad uxiista soomaha ood doonaysaa la mayuu yidhi nabig sal slm iyadoo jawaab kama sugin la xataa yaduuqa ilaa uu ka dhadhamiyo cusaylataki malabyarow gaadi aw taduuqii adna ad dhadhamisid cusaylatahu malabyarowgiis ilaa muxuu ahay aada isku isu dhaqantaan baab kale ma soconay isaga haddii marka isaga waxba ebi jirin waa inaad mid kaleo markaa isla dhaqantaan ood tood isu guursataan ood kadibna aad wixiin isku toosaanoo dantiin haddana u kala tagtaan la helo kadibaa marka difaacadu noqon kartaa macnaheeda saas weeyaan laakiin meeshan waxaan la ogolayn muxallal ama muxallilka ninka loo yaqaano oo nabigeena ku tilmaamay sal slam atays lmustacaar orgi la soo qoorsaday ku tilmaamay lama ogola isaga kaas waxbana kuma xalaaloobayaan la socda wax ku xalaalooba lama arko baabu taxriimi arabiiba gabadha xaaskaaga nin kale ay u dhashay oo adiga aad soo korisay ama xaaskaada ay dhashay allatii taasoo fii xajrihi dhabtiisa ku sugan inay ma laazima inay dhabtiisa kusuganto asaga aad soo kori laazim maaha laakiin haddiiba hooyadeed xerag ku xirto xaaraanay kaa noqonaysa gabadha xadii saddex kun laba boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam abarna cimra bn bakaar albazaaz alkilaaci waa iqa qaala xadaana abuulyamaan alxakam ibn naafic albahraani waa iqa qaala xadaana shucayb ibn abi xamsata waa iqatun caabid qaala ahbarnii zuhri qala wuxu yidhi ahbarnii curwa bn zubayr radi allahu curwa bn zubayr raximah اllah ana zaynab binta abi salma almakhzuumiya waa nabigeena cala sl slam xaaskii uu qabay umu salamaheed ayaa dhashay waa rabiibada nabigeena calayh slat slam wa ummuha hooyadeedna umu salamata weeyaan zawj الnabi sal slam ahbarat waxay u sheegtay cor way u sheegaysaae ana umma ana umma xabiibata umma xabiiba binta abi sufyaan ahbaratha iday u sheegtay annaha umma xabiiba qaalat inay tiri ya rasu rasuulka allow ankix guursa ukhtii walaashay binta abi abi sufyaan abi sufyaan gabadhiisa oo walaashay ah guursa walaashay guursa nabigay ku leedahay ayadna waxay caas u tahay nabigeenna ala sl slam qaalat waxay tihi faqaala rasu rasulka wuxu yih sl slm awa tuxibiina dalik arrinkaad miyaad jeceshahay faqultu waxaan ihi nacma lastu ma ahi laka adiga bimukhliyatin mid adig gooni kuu ah oo kuu go-on ma ahi yani waalilkaa wadaaga weyaan wa axabu man qofka loo kala gaceylimadan yushaarikunii ila wadaagsada fii khayrin khayrna ukhtii walaashay weyaan in nebi maxamed cala sl slaam aad ila wadaagsada qofkaan ugu jeclahayna waxaa weya walaashay faqaala nabiy nabigan wuxu yhi sal slm ina ukhtaki walaasha laa taxilu lii ima banaano ujeedaan war cad waa hadal ma laha faqultu waxaan nacam faqultu waxaan idhi wallaahi allan ku dhaartay ya rasul rasulka allow ina anaga lanataxadad waxaan ku sheekaysannaa annaka adi turiid inaad doonaysid an tankaxa inaad guursata durata binta abi salama dura oo binta abi salama ah oo ummu salama dhashay inaad guursan rabto ayaan ku sheekaysannaa dumarka moog tahay waa waardiya hayaan o faqaala waa sii hordhacayaano meelo wixii dhici lahayo dhan waa gacantay ku hayaan marka meel alle meel u tallaabo qaada baa lagaga horreeyaa wax kasta oo aad ku fikiri lahayd oo baabkaas ku saabsan xaaskaa gacantay ku haysaa la soco marka ama adigoo ogsoon gal ama adigoon ogsoonin gal midda kale sirtaada dhan bu waa lahayaa maanta meesha ay istaagto ood muxuu ahay aad aad soo saan u yara qooransataba waa lagaga horreeyaa sirdoonka dumarka wax ka xoogan kuwa dowladaha kuwooda waxaa daran kuwooda saa ula socda marka isilaaliya ilmaha laidin daadin waaya ragga waa kala duwan yihin la socda dumarkana waa kala duwan yihiin marka kadibna faqaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam bintu ummi salama ummi salama gabadheeda miyaad ula jeeda qofka aan muxuu ahaa inaan guursad ad ku sheekaysanaysaan aan guursan rabo faqultu waxaan nacma faqala wuxuu yidhi wallahi allan ku dhaartay lowlaa annaha haddii ayada aynan rabiibatii rabiibadayd ahayn oo xaaskayga gabadh ay dhashay aynan ahayn oo fii xajrii dhabtayda ku sugan maa xallat lii ima bannaanaateen oy xataa qof iska duur joog ahaan maxaa yeelay innahaa iyada labnatu akhii walaalkay gabadhiisa weeya min aradaacati nuugmada waan isla nuugnay ardacatnii waxay nuujisay iyo abaa salamata abu salama hawaybiya alaslamiya ayaana wada nuujisay falaa tacridanna haisoo bandhigina calaya aniga banaatikuna gabdhihiinna walaa akhawaatikuna iyo walaalihii ay soo bandhigana liima ogola weeyaan oo ma bannaana baabu taxriimi اljamci xaaraannimada in la kulmiyo bayna alummi walbint hooyo iyo gabadheed in la kulmiya inay xaaraantahy u baabkan u baabyahay imamku wuxuu soo deliishaday reebibada inay xaaraan tahay halkaana nafs alxadiid soo deliishanaya laakiin waxaa weeyaan wuxuu u deliishanayaa in gabadhii iyo hooyadeed in meel lagu kulmiyo aan la ogolayn tii horena reebibadii ay ahayd weyan xadii saddex kun laba boqol waana isku macandhow yihiin saddex kun laba boqol iyo shan iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qala imam abarna whb ibnu bayan alwasiti wa iqaة caabid qala xadana ibn whb cabdulahi ibn whb misri weyaan qala abarnii yunis bn zid alayli can shaabi zuhri can urwat ibn zubayr xadana wuxuu sheegay can zaynab binti abi salmata ana uma xabibata zawja nabiy sal slm qalat waxay tihi rasulka allow ankix gurso binta abi aabbahay gabadhiisa tacni ukhtaha walaasheeda ulajeeda faqala rasul u sal slm tuxibuuna dalika aninka miyaad jeceshahay qaalat waxay tihi nacma lastu maahi laka adiga bimukhliyatin mid loo gooni yeelay ma ihi ka abaa w mxuuaha dumarkaad ila qabtaan waa xabu man qof loogu kalgacaylo badan yahayn sharakatni ila washarikatni ila wadaagsata fii khayri khayr ukhti walaa shay weyaan faqala rasul ui sal slm ina dalika arrinkaas laa yaxilu ma banaano qaalat waxay tihi umu xabiibat waxay tihi ya rasul rsulka allow wallahi baan ku hartay laqad taxadadna waxaan ku sheekaysan annaka adiga tankixu inaad guursanay durata binta abi salamata inaad guursanaysa faqala wuxuu yidhi bintu ummi salamata miyaad ula jeedaan qaalat waxay tihi umu xabiibata waay tii nacmha qaala rasul u sl sm wallahi allan ku dhaartay low annaha ayada lam takun haddii ayn ahayn rabiibati ribaabadayda fii xajri dhabtayda ku sugan ma xalat ma ay bannaanaateen inha ayada labnatu akhi walaalkay gabadhiisa weeyaan min ardacati xagga nuugmada ardacatni waxay nuujisay u abaa salamata thawaybi ayaa nuujisay na nuujisay falaa tacridin ha ii bandhigana calaya banaatikuna gabdhihiina walaa akhawaatikuna iyo gabdhi muxuu ahaa iyo walaalihiina ii bandhigana xadiid saddex kun laba boqol iyo lix iy sideetanaad waa xadiid saxiixa qala imam abana qtay bn sacid qala xadana lay bn sacd can yaziid ibn abi xabiib can ciraaq ibn malik اlkifaari wahiqaة fadil ana zaynaba binta abi salmta ahbarathu can umi xabiibata qaalat waxay tii rasul wuu ku tiri sal slm ina anaga qad taxadana waxaan ku sheekaysana anaka adiga naakixu inaad guursanan durata binta abi salmata inaad guursanaysa faqala rasul wu sl slm aclaa umi salmata uma salama miyaan la guursani umu salama iyo gabadheeda isla guursani low anii aniga haddii an lam ankix aanan guursan uma salamata uma salama maa xalad lii ima banaanateen ina aabbaha aabbaheed akhii walaalkay wey min radacad xagga nugmada baabu taxriim aljamci in la kulmiyo xaaraanimada bayn ukhtayn labada walaalaha iyo baabkan baab xadid saddex kun laba boqol iyo todoba iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas akhbarna hanaad ibnu sari abu sari wahiqatu can cabda ibn سليمان الكلابي وثقة ثبت عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم حبيبة قالت وحيت أم حبيبة yaa rasu rasuulka allow hal laka fii ukhtii walaashay miyay kuga ama dan miyaad ka leedahay hal laka miyay kuu sugnaad fii ukhtii walaashay yani dan miyaad ka leedahay qala wuxuu yidhi faasnacu maada maxaan ku samaynayaa qaalat waxay tihi tazawajha waad guursanaysaa qala wuxuu yidhi fa ina dalika arrinkaas axabu ilayki adi xaggaada arrinkaas miyaa la kalgecelimayo ma la jecel yahay oo adi miyaad jeceshahay qaalat waxay tihi nacam lastu ma ahin laka adiga bimukhliyatin bimukhliyatin mid loo baraxtiray oo kaligeed muxuu ahaa gooni adig ku haysta ma ahi waaxabu man qofkan looga kala gaceelo badan yeeshe rakuni ila wadaagsada fii khayrin ukhti walaa shay weyan qaala wuxuu yidhi inaha iyada laa taxilu ima bannaano qaalat waxay tihi fainahu shanii qad balaqanii waxay soo gaaray annaka adiga takhtub inaad doonaysa durata binta ummi salamata qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam bintu umm-, abi salama miyaad ula jeedaa qaalat waxay tihi nacma qaala wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartay low lam takun haddii aynan ahayn rabiibatii rabiibadayda oo xaaskayga gabar ay dhashay aynan ahayn ma xalaltii ima bannaanateen inaha iyada labnatu akhi walaalkay gabadhiisa weeyaan min radacati nuugmada ee falaa tacradina ha ii bandhigina calaya aniga korkayga banaatikuna gabdhihiina walaa akhawaatikuna iyo walaalihiin marka meeshaan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa saddex shay tan koobaad laba shay tan koobaad in laba gabdhoo walaalo aanan la jamcin karin wa an tajmacu bayna akhtayn sidoo kale waxaa weeyaan aayad qur-aanka ayaaba sheegtay in gabadha warabaa'ibakum alatii fii xujuurikum min nisaa'ikum alatii dakhaltum bihinna hada wallah aclam wsal اllah wslm cala abdi rasuuli mustafaa